fiican wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaale xilligan oo kale idaacadda kulmiya dhegaysateen mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalnimo talaada taariikhdu waxay ku beegan tahay shanta bisha disembar sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona al-shabaab oo dad shacaba ka qafaashay deegaano hoostaga degmada xardheere ee gobolka mudug qaraxyada loo geysanayo goobaha ganacsi ee xirtay kaamirooyinka qarsoon oo sii kordhiya midooda mucaaradka puntland oo mar kale ku celiyey in aysan diyaar u ahayn in madaxweyne deni ay kala hadlaan doorasho qof iyo cod ah qodobada kale aad barnaamij ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona israa'iil oo falastiiniyiinta ku nool deegaanada hoostaga magaalada khan yuunis ku amartay inay halkaasi iskaga barakacaan dadka ku dhintay daadad ku dhuftay qeybo ka mid ah dalka tanzaniya oo kordhay iyo bishan disembar oo loo aqoonsaday taariikhda bishii ugu badneyd oo ay wariyaal dhintaan qodobadaas wixii kale nugu soo korra xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogale ku dhageysan doontaan barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaa farsameynaya salaad cabdulle cumar anigoo cabdulahi maxamed cali oo soo saara halkan waa idinkala socodsiinaya mar kale kusoo dhawaada ogaal dalkeen ii dadkeen diinteen furqaan ii duunyada nool dawliin baahnay waldaneeyaw dawliin baahnay ah waldaneeyaw dawliin baahnay dalkeen ii dadkeen diinteen furqaan ii duunyada nool dawliin baanaay waldaneeyow dawliin baanaay dalkeen faylahaw daa'inkay nasiiyi dabeelis isgoobshe wallinku doorsadaan dehebko eleentiis qalankoog kaduugun lamba dareeraw daldaladaw dawliinba waldaneeyaw dawliinbaahana waldaneeyaw dawliinbaahana ah, baddii deenkahayti malaaykiideebalay odowkoo daldalaw dubadubadow qarsadaw sunkana kadeedii dawliinbaanay waldaneeyaw dawliinbaanay waldaneeyaw dawliinbaanay haddii deenkahayti malaa'ikii deebalaayi odowkoo daldalaaw dubadow karsadaaw sonkorkaddwlnwaldaneeyaw dawliinbaahanay dadkan qulqulaaw dalko kaled nguuraaw dareraw dhammaadin dugaga aami dawliin bahnay waldaneeyaw dawliin baahnay ah, dadkan qulqulaaw dalko kaled guuraad dareeraw dhammaadeen dugaagga aamay dawliin baanaay waldaneeyaw dawliin baanaay oh, waldaneeyaw dawliin baanaay hadduu daleelo derbaga iifidaaya daroogaysini baaburkii dareeraw dugoobsadaayan dugsiin baahanay waldaneeyaw dawliin baahanay oh, waldaneeyaw dawliin baahanay dundaleelo derbaga dhiifadaaya daroogaysii baabuurkii dareeraw dugobsadaayan dugsiin baahanaay waldaneeyow dugsiin baahanaay oh, waldaneeyow dawliin baahanaay aan burburay duroway rafaadi dudoomiya aboorkii daaro kudheerin qabuuro kaduugun dadkii lafaashi daleelayalan dawliinbahay waldaneeyaw dawliinbahanay ah waldaneeyaw dawliinbahanay dalkan burburay duroway rafaadi dudumiya aboorkii daaro ku dheerin gabuuro kaduugun dadkii lafaashay daleelyalan dawliinbaahanaay waldaneeyaw dawliinbaahanaay ah waldaneeyaw dawliinbaahanaay dalkan burburay dudumay halaawe gashankood dabaalaw daacuunkasheenaw dawliin baahnay waldaneeyow dawliin baahnay oh, dardarti rasuulkii shareecadeenna diinte layska dhega daboolaaw hagga la duugaw dawliin baahanay waldaneeyaw dawliin baahanay ah, dardarti rasuulkii shareecadeenna diinte layska dhega daboolaa haggala duugaw dawliin baahnay waldaneeyaw dawliin baahnay ah waldaneeyaw dawliin baahnay daayartaan fiiri degasho karooraan meelu dawarsadaya karlaan dareeran dawliinbahay wadaneeyow dawliinbahay ah ku dhaafnaystaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabeynaa wararka ka imaanaya gobolka mudug gaar ahaana magaalada xardheere ayaa waxa ay sheegayaan in deegaano hoostaga magaaladaasi laga afduubtay dad shacab ah ee afduubka ayaa la sheegay in ay geysteen qaar ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab gudoomiyaha degmada xardheere maxamed yuusuf kulmiye oo shir jir ayd ku qabtay magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay qafaasheen dad shacaba oo aan waxba galabsanin waxaana uu sheegay in arrintaasi ay jawaab ay ka bixin doonaan waxa uu ku goodiyey in dhankooda ay al-shabaab ka khafaalan doonaan haweenka iyo caruurta si lamid ah sida ay haatan iyagaba sameeyeen mar uu arrimahaasi ka hadlayay gudoomiyaha waxa uu yidhi waxaa mahad iskale ilaahay subxaanahu watacaala namakaniyey degmadan nagu amni yeelay gacantana noo geliyey inay intaanu guul usu hoydo iyo in ka badan sida aad la socotaan maalmahan cadowgu wuxuu bilaabay falal guraacan oo arxan la'aan ah oo ay ugu tala galeen inay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed waxay naga taabteen shacabkeennii dadkeennii ehelkeennii afduub ay u bareereen ay ugu tala galeen inay ummadda soomaaliyeed ku barakiciyaan ayay bilaabeen cadowgu midhaas dhehennina geesiyaashow waa u taagan tihiin inaad difaacdaan sharafkiinna iyo karaamadiinna iyo cirdigiinna iyo maalkiinna wax la bixiyo oo dhiigga lagu bixiyana intaasaa ugu qiimo badan cadowgu maantay haddii uu ku xanuunjiyo oo ay dad afduubtaan oo ay dadka ay haystaan ama waa dilin ama waa nool yihiin labadaasay u dhexeeyaan sidaasoo kale hiiraan ku soo sameeyeen soomaaliya meelo ka mid a ah ay ku soo sameeyeen maanta maxaa nala gudban marka cadowgaas asaga ah amaraan idin siinaa maanta inaad iga qaadataan waa rabaa aadna aqbashaan diyaar mootiin inaad iga aqbashaan amarkaas meeluba meeshay ka xanuun badan tahay in lagu dhuftaan rabaa cadowga hadday dad afduubtaan ilmayanaagay leeyihin waa la soo afduubaa dhegtaa dhiigga loo daraa xataa la isku simi maayo odayaalay afduubteen dhallinyaray afduubteen odayaalay afduubteen dhallinyara afduubteen wax arxana nagalama dhexeeyaan shabaab nimaadan luqadiisa ah aadan aqoon meelow ka yimi aadan aqoon nal ku soo tuuray ee gumaysi haddana maalkaagii iyo naftaadii iyo dhulkaagii kugu gumaysayaa waxaan aqbali karna maaha maantay waa ka hadalnay jalsadan guutooyin waxaa u diyaarsanaatiin inaad la dagaalantaan cadowga berri waxaan sugayaa inuu cadowga cabaadkiisa uu yeedho oo meel xanuun badan lagu dhufto hadduu ilaah yidhaahdo mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin waxaba hau jilcinnina wixii ilaahay uu taragala waa dhimanayaan beerkiinna yuusan naxdin iyo qarqar midna ha gelinina aniga taasaan idinkula dardaarmaa laakiin meel xanuun badan ku dhufka nimankaa nijaastu dhashay oo aan luqadooda la aqoon hooyadoodaan u dhisaynaa inta dhigaha ku dhufanna beerka kala baxna aad iyo aada u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa guul iyo gobonnimo dhulkeennana waa xoraysanaynaa waana ka dul qaadaynaa taaka walba oo galmudug ka midana waa ka xoraynaynaa wax arxan iyo wax axsaanuhuna nagama dhexeeyaan qofkii meel ku og saacaddanba ha ku dhawaaqo dhegta dhigga huu daro waa amar wax axsaana oaan u samaynaynaa ma owlaaddooda carruurtooda ayaga wax naga fakanaya ma way maraan gaadiidka ha lagala dego geedaha ay ku jiraan iyo ha lagu galo tuulooyinka ay joogaan albaabadan uu gargaraacana ballan ilaahay waa albaabada ay ku jiraana u gelinaa waana ku gargaraacaynaa dhegtaan dhiigga u daraynaa xataa dowlad ku simi mayno aad iyo aad umahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha eh, degmada xardheere maxamed yuusuf kulmiye oo ka hadlayay wararka la xiriira ee eh, dagaalyaano ka tirsan al-shabaab oo dad shacaba ka khafaashay eh, deegaanaha hoostaga magaaladaasi xardheere dhanka puntland haddii aan aadnana mucaaradka puntland ayaa waxa ay mar kale ay ku celiyeen inaysan diyaar u ahayn in xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni ay kala hadlaan arrimaha la xiriira doorashooyinka qof iyo codka ah waxaana arrintan imaaneysaa kadib markii shalay xukuumadda puntland ay ku eedeysay mucaaradku inaysan diyaar u ahayn in wadahadal ay galaan dowlad goboleedka puntland ayaa shalay siyaasiyiinta mucaaradka waxay ku eedeysay inaysan diyaar u ahayn wada hadal si loo xaliyo muranka arrimaha doorashooyinka wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi faarax juxa oo madax u ah guddi madaxweyne deni u magacaabay wada wadaxaajoodyada arrimaha doorashooyinka ayaa eedaasi u jeediyey mucaaradka madasha mucaaradku way ka cagajiiday in ay nala fadhiisato waana diideen in ay nala xaajoodaan waxaana muuqata in aysan wada hadal diyaar u ahayn ayuu yidhi wasiir juxa oo waraysi siinayay idaacadda daljir la yiraahdo waxa uu sidoo kale hadalkiis uu sii raaciyay annagu xal waxaan u aragnaa in la wada hadlo haddaan la wada hadlin xal ma imaan karo haddana waxaan weli ku baaqaynaa in la wada hadlo oo miiska laiskugu yimaado ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka arrimaha gudaha ee puntland waxaana jirta in dallada ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka dhankooda ay ka jawaabeen arrintaasi ama eedeymahaasi ayna sheegeen in ay yihiin eedeymo aan waxba ka jirin waxa ay dhanka kale ay ku celiyeen in aysan diyaar u ahayn in mar kale ay madaxweyne deni ay kala hor fadhiistaan arrimaha la xiriiro doorasho qof iyo coda waxaana ay sheegeen in xalka keliya ayaga u muuqato ay tahay in dib loogu laabto doorashooyinkii hore uga dhici jiray puntland oo ahaa in odayaashu ay soo xulaan xildhibaanada golaha wakiilada sidoo kalena xildhibaanadaasi ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka afhayeenka midooda mucaaradka ee puntland ayaa warbaahinta kulmiye waxaa uga waramay mowqifkooda ku aadan doorashada puntland iyo sidoo kale eedeynta kasoo yirtay xukuumadda walaalow sidaan anagu hore u sheegnay dhowr goor horena kusoo saarnay farsaxaafadeed anagu wax wadahadalanu diidna maleh laakiin wadahadalku dee broces buu leeyahay mid kasta iskama wada hadasho laba daraf oo kale aragti duwani intay ma wada dad baa Eh, waayo qolo waliba waxay ku dhigan tahay aragtideeda siyaasadeed ee doorasho marka hadalka ka soo baxay wasiirka juxa waxaan u malanayaa inuu yahay hadal aan meeshiisii lahayn annaga waxaan hore u sheegnay haddana ku celinaynaa inay jirto gacan saddexaad oo dhegaysata labada darafba laakiin isaga guddigii uu magacaabay guddoomiyaha uu yahay oo madaxweynaha xilligiisu dhammaanaya u magacaabay mandate buu siy mandateku siina waxa weeye ciddii taabasho ka qabtaa doorashada uu rabo beni sayrabta ugu dhacdo ciddii taabasho ka qabta ayuunbuu yidhi hala hadla kuwaasna waa ururada hadda kula jira baakejka ama mawduuca la wadaa kuwaasunba anagu aan qabana ayaan u inuu la hadlayo laakiin anaga dad doorasho hal qof iyo hal cooda diidan manihin laakiin xilligeeda hadda lama joogo waqtigiina lagama gaarsiinayo sideed january ka horna ma qaban karaan taanu ka hadlayna anagu taa weeye ta loo igmadayna waa wixii doorashada uu dani wato cidii tabashi ka qabta wey taasna waa mid ururada ah laakiin mid anagana khusaysa maaha waa gartay maxaad ku diidaysaan wadahadalka oo doonaysaan marka laba daraf hadday wax isku hayaan oo kala aragti duwan yihiin hadday miiska wada fadhiistaan ee wada hadlaan waxba isku afgaran waayaan mm. soo mid walba odhan maayo hebel baa wixii diiday iyo hebel baa wixii diiday waxay u baahan yihiin ajendo siyaasadeed ka wada hadlaan waxay u baahan yihiin qof saddexaad oo dhagaysta oo labadaba daraf dacwadooda dhagaysta oo koodii khaldan yaraha kaasaad ku khaldan tahay laakiin labadaba hadday intay meel isugu yimaadaan wada hadlaan mid walba kiisii ku dhagayn sidaba isku afgaranayaan so daraf saddexaad loo baahno ma nimankani waxa loo egmaday garan maayaan qorshihii loo egmadayna madaxweynuhu egmadayna garan maayaan waxa loo egmaday in urada siyaasadeed kala hadlaan wixii tabashee doorasho uu isdini rabo noocay ta kala hadlaan laakiin annaga ahaan annagu waxaan taagannahay in loo noqdo lifaaqii ahaa lixdii lixdankii odayaasha go-aamadii sumado ay soo saareen taa hadday naga wada hadlayaan diyaar baan nahay tooda hadday rabaan inaan laga wada hadlana iyo ama taayada in laga wada hadlana daraf saddexaad baan kugu yidhi waan u baahannahay oo na dhegaysta oo ajenda cusub oo siyaasadeed meesha keena soomaalidu waxay ku mahmaahdaa aan wada hadalna waa aan wada heshiino haddii aad wada hashaan haddii aad wada hadashaan xal inuu imaan karaa ayay dadku aaminsan yihiin maxaa diiday inaad la fariisataan oo aada soo bandhigtaan caqabadaha iyo waxyaabaha muuqdo oo aada diidan tihiin in ay sidaas wax u qabtaan xukuumaddu hadda si loo xaliyo eh, tabashooyinkiina taban mayno anugu horta tabasho meesha ka sha meesha wax tabasho la yidhaha ma jira ee waxaa jira doorashaa loo baahan yahay waktigeedii ku dhacda erjina warina dhacda haddii aanay dimuqraadiyaddu sheegaya xilligeeda ku dhacaynin nifaaq baa jira lagu geliyo doorasho nooc kale orgaaniga ah, oo ay dadkani hore u geli jireen tan aad leedahay hala wada hadlo intaanu maqaaxiyaa isugu nimaado kafee wada cabna waa wada hadli karnaa laakiin wadahadalku inuu natiijo keeno waxay taagan yihiin habasho hal qof iyo hal codahna lagala hadlo anaguna gruubka amanayna gruub u raabaa jira oo mawduuca ay ka wada hadlayeen kala arkin ay kala qabeen qoladaasa isaga loo dira annaga tahayr isimaa ku jira ganacsataa ku jira culamaa ku jirta dadkaa dhexdhexaadkay ku jiraa markay yidhaahdaan labadiina daraf sukaale wada fadhiisto ajendahan ka wada hadla diyaar baanuna laakiin inuu qofinta inta guddi iska magacaabo yiraa ilaa maxaan kala hadla mowqifkaagii baad ku taagan tahay weliba ku adag tahay ana kaygan oo ku adkahay maxaan ka wada hadlay soomaaha jiidaan ku jiida waxaan u baahannahay daraf saddexaad baan kuuri oona dhexdhexaadiya hadalka waa kugu soo celceliyey maxaana waa ka khalday juxa wixii loo egmaday baanu garanaynin wixii loo egmaday waxay ahayd in urada dimuqraadiyadda ka hadlay la sheekaysto laakiin annagu weli taayadii waxaa ku jira isimo ganacsato iyo culimo markay noo yimaadaan ajendahee laga wada hadli karana ay soo diyaariyaan diyaar boonah lomber one mar hore iyo mar dambe iyo mar ahaa afhayeenka dalada mucaaradka puntland oo u uriyana wariyahena saciid waxaad dhegeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal oo idaacadda kulmiya magaalada muqdisho idin kaga imaanaya markan haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee magaalada khazana isra-el ayaa weli waxa ay sii wadaa duqeynta ay ka geysanayso qeybo badan oo kala duwan oo magaalada khaza ka mid ah iyadoona la sheegay in saacadihii ugu dambeeyay ay si gaara u bartilmaameysaneysay goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin sida cisbitaalada iyo sidoo kale goobaha kale oo ay dadku ay u barakaceen oo xeryaha qaxootiga ay qayb ay ka yihiin waxaana jirta in howlgalka israa-el ay ku dooneyso in ay kula dagaalanto kooxda xamaas uu yahay midba mid marba marka ka dambeyso sii kordhaya waxaana israa'il weli duqeymo aan kala soc lahayn ay ka geysanaysaa goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin gaar ahaana koonfurta magaalada khaza iyadoona la sheegayo in meelihii ugu dambeeyay ay bartilmaameysadeen ay ka mid tahay xero qaxooti oo ay leedahay hay-adda la yiraahdo eh, n r c ama norwegian refugee council waxaana madaxa ugu sarreeya hay-addaasi uu sheegay in ay tahay xaaladu mid aada looga walaaco maadaama israa'iil ay si gaar ah u beegsanayso goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin sidoo kale hay-adda lanqeyrta cas waxa ay sheegtay in ay weysay dhammaanba xiriiradii ay la ee waa xiriiradii la xiriiray gargaarka ee u sameyneyso dadka falastiiniinta ay ku sugan magaalada khaza maadaama la duqeeyey xarumaha isgaarsiinta taasina ay meesha ka saartay in internetka iyo wada xiriirkii qadadka taleefanada meesha ay ka baxaan waxaa jirta in israel sidoo kale dadka ku sugan magaalada khan yunis la yiraahdo oo ku taala koonfurta magaalada khaza ay ku amreyso in ay halkaasi iskaga barakacaan labada magaalo ee dariska ah khan yunis iyo sidoo kale rafax ayay ku qasbeysaa dadku inay iskaga barakacaan waxaana la sheegayaa in halkaasi ay ku sugan yihiin dad gaaraya kun iyo shan boqol waa hal milyan iyo shan boqol oo kun oo ruux waxaa jirta in isra-el saacadihii iyo maalmihii ugu dambeeyeyba halkaasi ay duqeymo aada u culus ay ka geysanaysay akhbaarta ah in dadkaasi si qasab ay ah iskaga guuraan deegaanadaasi waxay heleen xalay sakhbarkii iyadoona saacado kadib duqeyntu ay halkeeda ay ka bilaabatay tan iyo shalay gelinkii hore waxaa magaalada oo idil waa oo idil ka soconayay duqeymo aanan kala joogsi lahayn kuwaas oo intooda badan lagu garaacayay ama lagu bartilmaysanayay goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin dadkii ugu badnaa ayaa ku waxyeeloobay iyadoona eh, iskuulo cisbitaallo goobo caafimaad goobo laga dukaameysto oo ku yaala bariga magaalada khan yunis gebi ahaanba la burburiyey waxaana jirta in sidoo kale dadka ku sugan eh, magaaladaasi iyagana ay israael ay ku cadaadinayso in guud ahaanba ay iskaga baxaan oo ay magaalada haatanba toddobaatan boqolkiiba ay burburisay israael waxaa jirta in sidoo kale dadka e, falastiiniyiinta ah la soo warinayo in intooda badan ay wajahayaan xaalada caafimaad oo aada u liita waxaa la sheegay in uu cuduradu ay noqdeen kuwa aada u baaha kun waa hal milyan iyo sideed boqol oo kun oo ruux ayaa la sheegay in ay xaalado caafimaad oo aada u liitay waqti xaadirkan ay wajahayaan waxaana xaaladahaasi intooda badan ay ka dhasheen maadaama dadku aysan haysanin biyo nadiif ah goobaha ay ku sugan yihiin ay tahay goobo aada u dayactiran ama aada eh, aanan u wanaagsaneyn marka taas ayaa keentay ay laleeyahay in xanuunadu sidoo kale ay sii bataan hay-adaha gargaarka sida hay-adda qaramada midoobey oo kale eh, qeybteeda u qaabilsan caafimaadka ee w h o madow iyo sidoo kale qeybaha kale ee ku sugan magaalada khaza waxa ay sheegayaan in dhammaantood bay ku adag tahay in dadka shacabka ah falastiiniyiinta ee waxyeelada ay soo gaartay in ay wax u qabtaan maadaama duqeymuhu ay yihiin kuwo aanan kala joogsi lahayn sidoo kalena inta badan aysan jirin xiriiro ay la sameyn karaan qeybaha kala duwan ee magaalada dadka ku sugan waxaana israa'iil si gaar ah ay u bartilmeysanaysaa goobaha dadweynaha sida cisbitaalada iyo iskuulada oo ay dadku ay ku barakaceen maadaama guryahoodii marka horeba ay ku burbureen duqeymaha israel ay ka geysanayso magaalada khaza mana jirto ilaa haatan cid ka hor istaagi karta israel in ay sidaasi sameyso oo dowladaha reer galbeedka kuwooda ugu waaweyn sida mareykan ingiriis ayaa ku garab taagan halka dowladaha kale ee islaamka iyo kuwa carabtaba ay sheedaasi ay ka daawanayaan halka qaarkoodna ayba u muuqanayaan kuwo kasoo horjeeda xitaa dadka falastiiniyiinta ah bishan waxaa loo aqoonsaday in ay tahay waa bishii ugu dambeysay oo maanta shan ay mareyso bisha december in ay tahay eh, bishii ugu dhimashada badneed ee la diiwaan geliyo in ay geeriyoodeen wariyaal guud ahaan caalamkoo idilba marka la eego bishani waxay noqonaysaa bishii ugu dhimashada badneed ee wariyaasha loo diiwaangeliyo waxaana jirta in eh, hay-adda hortaga eh, difaacdana sidoo kale xuquuqda wariyaasha warbixin ay soo saartay ay ku sheegtay in ay diiwaan gelisay tiradii ugu badneed ee dhimasho tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxa ay sheegtay in lixdan iyo saddex wariye oo warbaahinta kala duwan ee caalamka ka shaqeynayay in ay geeriyoodeen konton iyo lix ka mid ah waxaa la sheegay wariyaashaasi inay yihiin falastiiniyiin afar waa israa'iiliyiin halka saddex kalena ay u dhasheen wadanka lubnaan kow iyo toban wariye ayaa la sheegay in sidoo kale ay dhaawacmeen saddex wariye ilaa haatan akhbaartooda lama hayo raq iyo ruuxaalka ay ku dambeeyeen halka sagaal iyo toban weriye oo kalena hay-addu ay soo warisay inay xabsiyada ay ku jiraan arintani waxa ay ka dhigan tahay in ay tahay eh, mid qeyb ka ah dadka tirada badan waa wariyaashu waxay qeyb ka yihiin dadka tirada badan ay ku dhintay magaalada khaza tan iyo horaantii bishii oktoobar markaasi oo dagaalka haatan soconaya uu bilowday waxaa jirta in guud ahaan dadka dhintay tan iyo waqtigaasi lagu sheegay in ay gaarayaan ama ay ka badan yihiinba lix oo ruux waxaa jirta tan iyo toddobadii oktoobar in inka badan shan oo ruux oo dadkaasi ka mid a ah ay yihiin shacabka falastiiniyiinta halka dadkaasi falastiiniyiinta ahna ay dhintana ay badankood ay ku sugnaayeen magaalada khaza halka inta kale ee soo raacdana la sheegay in ay deegaan ahaan ay u joogeen daanta galbeed israa ilaa haatan inta u diiwaan gashan waa kun iyo boqol oo ruux balse waxaa la aaminsan yahay in tiradu ay intaasi aada uga badan tahay oo israa ay qarinayso nambarka ama tirada saxda ah ee dadka ka dhintay waxaa jirta in maalintii ugu dhimashada badneed ee weriyaasha loo aqoonsaday in ay tahay todobadii oktoobar oo ay geeriyoodeen ilaa iyo lix wariye sidoo kale maalintii labaad waxa ahayd bishii novembar sideed iyo tobankeedii markaasi oo la dilay ilaa iyo shan wariye milatariga israel dhankooda waxa ay sheegeen in ay zaa-id ama si weyn ay uga hortagaan eh, ilaalinta badqabka wariyaasha balse arintaasi ayaa u muuqanayso mid aan waxba ka jirin maadaama ku dhowaad lixdan wariye oo falastiiniyiina ay dileen ciidamada israael barnaamijka ogaal ayaad dhegeysanaysaan weli qodobo kale ayaa noo soo socda oo gudaha iyo dibaddaba ku saabsan balse markaan dhankii xubnaha haddii aan aadno waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada inti wacan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatan ka saca qurmooyinkii sheekooyinka ay ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waayo ister waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatan ka saacaadka loo xaalada ee puntland haddaynu eegnana gaar ahaan magaalada garoobe madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa gudoonka baarlamaanka ugu yeeray madaxtooyada kulan wadatashiya xilli ay ka taagan tahay xiisad doorashada ee maamulka puntland mucaaradkan waxay doonayaan in la dadejiyo doorashada maamulka puntland xogta ayaa sheegaysa in kulankan uu dani uu ugu yeeray guddoonka baarlamaanka looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee ka taagan maamulka puntland ee eh, gaar ahaan eh, ismarwaaga siyaasadeed ee dani iyo weliba mucaaradka habeen hore ayay ahayd markii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu la kulmay qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee puntland kuwaasi oo madaxweynaha uu la socodsiiyey eh, hanaanka ee doorashada qof iyo cod ee lagu galayo doorashada madaxtooyada iyo weliba midda baarlamaanka ee maamulkaasi madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni hore waxa uu yidhi waxaan doorasho qof iyo cod ahayn ee meeshan ma yaalaan deegaanada puntland waa inay isku diyaariyaan doorashada maamulka puntland ayuu yidhi madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ee maamulka deni ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la fadhiistaan siyaasiyiinta diidan hanaanka doorasho ee wata madaxweyne deni hase yeeshee mucaaradka ayaa diidan waxayna doonayaan in doorashada lasoo dedejiyo hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabaynaynah markaan dhankaiyo qormooyinka aad tahay oo qormada ugu horeysa dhankayga haddii aan eego waxaay leedahay ma rabtaa inuu qalbigaagu ku dego qur-aanka akhri ma rabtaa raaxo salliga nebiga badi ma rabtaa inuu ilaahay ku jeclaado adiganu jeclow xusidiisana badi ma rabtaa inaad jannada gasho wixii lagu faray sameey wixii lagaa reebana ka joog labadaa waalidna baari u noqo wanaag sameey abaalmarin cidnaha ku sugin waa sirta guusha dadka garaadka leh hormadan cabdirashiida waxaynu soo xignay qof baraha barashada ku isticmaala cabdirasaaq maxamuud kulmada ugu dambeysa dhankaygana ee ee waxaa lagu bilaabay sitan waxaa leeyahay ha ka cabsan fashilka qofanaha weydiisan garab istaag kalsooni muuji oo dadaalka badi sidoo kaleet waxaa leeyahay dhoola cadeynta waa hadal wanaagsan oo aan codkiisa la maqlin sidoo kaleet waxaa leeyahay ogow markasta ifka waxaa jooga qof ka hadlayta xaalka aad ku jirto marka ilaahay ku xamdi mar walibana ilaahay xamdintiisa badi sidoo kaleet waxaa leeyahay haddii aad ogolaatay dadka kale inay maamulaan fikirkaaga iyo weliba go'aamadaada haddaba waxbaa kaa qaldanaya leeyahay mar weliba waxaa wanaagsan inaad adiga aad noqoto qof wax hogaamin karaa sidoo kaleetana qoraaga qormadan ayaa kusoo gabagabeeyay nolosha waxay u baahanta dadaal waa inaad mar walba aad fadhiga ka kacda waxaynu kasoo xiga nin qoobbaraha bulshada kusoo gala maxamed abshir dhegeystayaal xubinteena waaniga intaa waxaad hegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye markaana dhowaantan ayaa ahayd markii guddoonka baarlamaanka soomaaliya ay kulan wadatashi a iskugu yeereen hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ka jira balse madaxweyneyaasha dowlad goboleeda dalka gaar ahaana jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa waxay sheegeen in ay ama waxay qaadaceenba oo ay si wadajir ah u qaadaceen in kulankaasi ay qeyb ay ka noqdaan inkastoo puntland iyadu marka horeba aysan ku jirin kulamadan haatan soconaya ee siyaasadeed maadaama ay dowladda dhexe khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo balse hogaamiyaasha maamul goboleedan waxaay sheegeen in kulamadii hore ama heshiisyadii hore aysan wax natiijo ah aysan kasoo bixin gaar ahaana kuwii ku saabsanaa dastuurka sidaas darteedna aysan muhiim ahayn in mar kale ay la kulmaan hoggaanka Eh, amaba eh, guddoonka baarlamaanka soomaaliya hadaba maxay tahay waxa laisku hayo khilaafka ka taagan dastuurka kan hogaamikan hogaamiyo goboleedada dalka eh, waa dowlad goboleeda dalka ka jire iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka arrimahaas oo idil waxaa ka jawaabaya oo falanqeynaya cali maxamuud cadoow oo u waramay waryaheena siciid bismillaah waa horta mid hore loo filayay oo waxaani waxaa la rabaa dadkani waxaa kala xiga dalka institution iyo dastuura kala hago qofka loo wacayo iyo qofka wax diidaya iyo qofka wax doonayaba intooda shuruuc iyo xuquuq yaa kala kala hagta institutionkeena u qoran tahay qof kasta oo xubinka eh, eh, ah ee dowladdan ah xubinka ah ama dowlad goboleed xubinka ah eh dasaadiirtaas ay qoreen ay ku xusan tahay marka diidis iyo yeelis waxaa ka horeysa horta waxa la qaban lahaa haddii ay wax u qarsanaayeen qolaba qolay gaadaysaho qoladaana waxba u qarsano waxay leedahay waxay rabtaa inay dan ku fushato howle ay ka xanibeen miisaaniyada ay ka xanibeen howlada ay sameeyeen inay hadhow u furaan kaga bedeshtaan dana kale inay ayaga gaaraan ee dastuuran qabyatirayna ay dhahaan Eh, midda la yidhaaha dastuur in la qaabyo tirane eh. sharciga dastuur lagu qaabyo tiro waxawaaye waa inuu helo kalsooni shacab markaasoo xeerkaasi naga karaa ummadi wixii ku dhaqmi karto laakiin qof waliba haduu desirekiisa iyo rabitaankiisa uu ku qoro ninbaa ra-iisul wasaaraha inuu xoojiyo ka maqan tahay ninbaa inuu madaxweyne ku-xigeen keensada ka maqan tahay ninba eh, markaas golihii wasiirada access u yeesho inuu asagu maamulo madaxweyne markaas ool u noqdo ra-iisul wasaare waxay ka maqan tahay inuu madaxweynaha mid oo u noqdo madaxweyne sharafeed laakiin uu ra-isul wasaare xoog badan noqdo maamul goboleeda waxay ka maqan tahay inay intay loocalay ahaayeen iyo wax state general oo inay chief minister u koreeyo la rabay ama wasiir maaragtay governor general inuu u sareeyo la rabay inay banaanka u gudbaan safaarado iyo qunsuliyada faragashtaan oo arrimo dibadeed faragashtaan rabaan marka waa wada danley waxaan ka dhihi kara waa taas waa danley laakiin dan ha la iska daayaan dhihi karaa ee dastuur ha loo laabto oo ah wixii awalkii hore lagu heshiiyey dowlad goboleed ma dhisna ilaa waxay ku dhisan tahay heshiis ummadaasi meesha degan iyo maslaxadeeda ay ku dhisteen qof baana mas-uulkee madaxweynaha mas-uulkee madaxweynahaas wuxuu kaa tashanaya dadkii masuulkadadku mas-uulka ka ahay danu ka saaran tahay inuu maslaxadooda iyo madaradooda keliya uu ku dhaqaaqo maaha inuu shaksiyadiisa u dhaqaaqo madaxweynaha qaranna intay ka saaran tahay statekii iyo shareholderski shareholder qofkaan marka uu yahana meeshiisa waxaa la rabaa in arrimaha gudaha lagula xisaabtamo waa madax oo madax leh waa qof wax xukumaad ninaan kuu jilciyo waa qof wax xukumo isagana lasii xukumo markaa lagu sheegay dowlad goboleed marka qaabkaad u xukumi lahayd hadday diblomatically ay tahay iyo hadday tahay eh, good governance oo soomaaliyeed maamul wanaag dadku ku xukumayso iyo haddaad siyaasad ku xukumayso iyo dadka ku ee eh, interam iyo dowlad dhexe oo awaamirta meel ayaga ku egyihiin ay tahay intaba xukun inaad u martaa loo baahan warkaan ka soo yeeray eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka guddoonadooda maxaa keenay inay diidaan sida muuqato dhaqaale ayaa meesha ku jiro iyo eh, heshiisyo hore loo galay in aysan waxba ka gaarin guddoonada siday ku andacoonayaan maxay ka mudnaayeen in lagala hadlo arrimahaas Eh, haddase xilligii ay ka hadlilahayn ma tahay mase horta miisaaniyad way leeyihiin in miisaaniyadooda loo fiiriyo sidoo kale waxay leeyihiin oo la rabaa in la xisaabtamo maamul goboleedyada qaybaa ah dekada leh sida jubbaland eh, dekeday leedahay puntland hadda kumaba jirto hadda waxaan ka hadlaynaa deked bay leedahay ehm, qolyaha kaleo saddexdaana deked ma leh ayaagii in horta eh, loo sameeyo blue economigi oo ay deked helaan oo markaas canshuurtaasi local iyo si hoose iyo si kore shiir loo kala qaado ay kabacdi miisaanid usii noqonaysaa gobolada way kala qanisan yihiin qaara dhul qalalan ku yaalo qaara dhul beereedyo badan ay ku yaaliin kuwa iswadi karo sidii systemkii horey markii dowladda dhexe ee jirto kale gobol kasta wuxuu bixin jiray laba gobol oo dry ah oo qalalan wuxuu waxaa rabaa horta in sidii ilaahay og yahay si daacada horta loo wada xisaabtamo oo la hadlo taasina waxa keeni kara waxaan ku dhaha waa institution iyo xeer xeer ay umada dugsatay hadii laba qof oo dukaan shirwaaka ee ku eh ay u baahan tahay intaasoo qodob inay kala qortaan way u baahan tahay dowlad hoose iyo dowlad dhexe inay kala qortaan intaasoo qodob inay kala qortaan way u baahan yihiin qodobadii hore inay fuliyaan way u baahan yihiin haddii ay fulin waayaan tan way ka barotestagare kartaa way celi kartaa miisaaniyadiin yaa la xanibay teeda kale isku mid ma wada noqon karaan inkastay hadda hal mar isku soo wada qoreen midaa wax u celineen midaa wax ka celineen xisaab dhexaa loo baahan yahay oo dhaqaaliyahan loo sameynba wasaaradaha qaabilsan wasaaradii maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha waxaas dha dulduleeladii marka guddoonkii iyo guddoonkaa hadday isqabsaan madaxweyneyaashii iyo madaxweyne ay isqabsaan waxaad moodaa wada shaqayntii dawla gadaal u weyne inay wasaaradda arrimaha gudaha ay la'dahay maxaa yeele maamul goboleedyadoo dhan waa wax ayaga macnaha la raba inay hoos imaadaan Eh, macnaha daaragti ula falgalaan galaan wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya maadaama ay dhammaan arrimaha gudaha yihiin oo arrimo dibada ayna shaqa ku laakiin ay doonayaan ayana inay arrimo guda arrimo dibada shaqa ku yeeshaan ay xoogo kala isticmaalaan ay ka kala isticmaalaan bal horta kala saaro ma dowlado yaryar oo madax banaana oo istiidiya oo madax banaan miyaa ah, mase dowlad dowladaan la sheer sheer holar ka ah oo sheer waaye ma niman local isu soo suga oo xukuma idinkan waa lada xukumaa la yiri waaye wixiyaa wadax madax wareera oo habeenkiina kala habarhabar maalintiina kala ododay marka maxay ila muuqataa maxaysan ila muuqanin wax wax shacab ka wareerinaya waay laakiin markii saan oo kale eh, ay dhacdo waxaa dhacdo labadii xaqdarre ku heshiisa xaqay isku dagaalaan marka dambe waxay isku haystaan waa xaq laakiin kuwa hore xaqdarre kusoo heshiy marka hadda eh, warkaan kasoo yiray guddoonada golayaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliya ee ah in casuumaadii ay ka biyadiideen guddoonada labada gole ee baarlamanka dalka maxay ku dambay kartaa arrinkaas caqabada nooceesa ayaasa ay ku yeelan kartaa in lagala hadlo wax kabedelka dastuurka iyo arrimaha kale ee kaga xiran dowladda federaal waxay ku xiran tahay haddii ay dowladda dhexe ay daacad ka aheyd inay samayso horumarin maamuleed iyo horumarin iskaashi iyo horumarin maaragtay maamul wanaagii waa taan soo sheegeen iyo horumarin institution aday rabta inay samayso oo ay samayso ah, shuruucdii axsaabta dejiso o dadka qorto oo dastuurka qabyo wuxuu kaga baxaa inay shacabka kalsooni geliyaan ay one man one fort ay la gaarto waa wax wada loo maro leh labadoodana aanay rakaatay karin laakiin haddii ay aheeday ayaguna inay dan leeyihiin oo ay rabeen inay dana u buusbuusaan oo ququrxiyaan iyo wixii xanta beleda ku jirtay madaxweyne ku-xigeen iyo waxbaan rabnaa inaan ra-isul wasaaraha monobolergale rabnaa haddayba monoboli ugu jiraan maxaa yeelay habasho eh, ninkii utun weynaa u taliya afrika waaba iska sideedaba one man bawala layidhahdaa haddayba ugu jirtaa oo marna waxbaa qabyay ninkeeda dhamaystirna ararayna martii kaa lasoo qabyaynaya oo xuraynta martii amnigaa la qabyaynaya oo qabyooyinka way iska yaalin laakiin qabyada saxda oo dastuur in qabyad kala tahay waxay ku xiran tahay in shan sharci laga hormariyo oo dibu xoreyn dibudejin xasilin kabacdi la sameeyo daddigis kabacdi la sameeyo shuruucda sharciya axsaabtii ururo ay isdoortaan xisbiyo la sameeyo qofkii marka xisbi ka diwaan gashan ama madax banaan laakiin muwaadan soomaaliya oo kaan cod biixin oo cod kala suugi loo qaado wax oon kasto lagu qoray marka shacabka markaasay dhigi karaan intaas kalsooni yeeshay intaan kalsooni ma helin iyo dastuurka o wada helay iyo ma helin guddiyadana waxay ku fiican taha markaas inay ka wada xulan yihiin intii dastuurkaasi la rabay inay xeer ahaan ula falgalaan inay u dhan yihiin loo baahanya waxayna ku dambayn kartaa inay amaba haday dan ay isku dagaaleen ay dan isku fahmaan hadii ay dal inay horumaraan isku heestaanne way iska fahmayaanoo ayadane waxaa tanasulaya qofkii damaca soo waalay wax ka bedelka dastuurka iyo in laga wada hadlo arintaas soo uma muuqato in ay dib u dhac ku keeni karta arrintan dib u dhac way keeni kartaa laakiin maxaa dib u dhaca ah? howlo la qabta lama waayin in hadda wax la ifhaydgareeyo la yidhaahdo dastuuraan qoraynaa oo intaasoo qodobaa ku qoran qodobka ugu horeeya oo dastuurka waxay ku qoran taha dastuurkaani waxaa saldhig u ah eh shareecada islaamka ilaa iyo haddana maxkamada sharciga islaamka xukuntaa meel laga furo ma jiro marka namber kow haddoonu suurtogelin number boqol iyo mahaay inuu suurto galay ma ogin saas darteed wax ka badanaa jirto eh warduul xulaad u istaagtad baarlamaanadan iyo waxaana isku mashquulinaysaad u aatay furmadii ma soo dhamaysay oo jilib xor ma tahay saako xor makuyo kan xor makuyo dadka m ma samayso rehabilitation ma samayso qaybta xabsiga ma xabsi ma geyso qaybtii kaa baxsatay iyagoo absantiga ma xukuntayo maxaa la yidhahdaa wanteed maka dhigtayo wadankii isku toosiso dalxiiskii iyo dhaqaalihii bluu waxaa ukunima la bilaabay asaga maku dhaaqo dekedihii oo maaragtay harboor fishin harboorkii maad furtayo buuradimaa dhintay iyo sunaa ugu yar ma keentayoo beerihii ma horumarisay masaambiya weli masar laga keenaya kuwii eh, joogira laba kun ay joogaan kuwaana laba daron waxoolana qabta lama waayin sheikhow edan baa la leeyahay waa dherigi waa digsigii digsigii intuu fuudkii celiyey lafii sii daayay waxaad arkayso kaasi wuxuu ahaa cali maxamuud cadow oo u waramayey waryaheena siciid cabdiraxmaan cali ogalaya dhegeysanaysaan markan saacaddu waxa ay qarka u saaran tahay kow iyo tobanka barqanimo aan eegno qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira wararka ka imaanaya gobolka mudug gaar ahaana magaalada xardheere waxay sheegayaan in deegaana hoostaga magaaladaasi ay al-shabaab ay ka afduubteen dad shacab ah dadkan la qafaashay ayaana la sheegay inay ahaayeen dad rayid ah sida uu sheegay gudoomiyaha degmada xardheere maxamed yuusuf kulmiye masar kulmiye oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada xardheer ayaa waxa uu sheegay in ay aad uga xun yihiin kolkii al-shabaab ay ku dhaqaaqeen sidoo kalena waxa uu sheegay in dhankooda ay qaadi doonaan tallaabooyin ay ka mid yihiin in al-shabaab haweenka iyo carruurta ay ka abduubtaan si ay u dareensiiyaan ama ay u dhadhansiiyaan xanuunka ay leedahay in maatada ama dadka aan waxba galabsin dhankooda layska soo maro qaraxyada loo geysanayo goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada tan muqdisho kuwaas oo xirtay kaamirooyinka qarsoon ee c c t v-ga ayaa sii kordhaya iyadoona xalay qarxii ugu dambeeyey lala beegsaday goob ganacsi oo ku taala suuqa bakaalaha ee magaalada muqdisho goobtan ganacsi oo si gaara ah ugu taala suuqa khaliifa ayaa lala beegsaday qarax iyadoona aysan jirin khasaaro dhimasho iyo dhaawac intaba balse uu jiro khasaare hantiyadeed waxaana berihii ugu dambeeyey ganacsatada muqdisho ay walaac xoogan ay ka muujinayeen dhaqangelinta amarka dowladdii ah in goobaha ganacsi lagu xiro kaamerooyinka qarsoon ee c c t v-ga la yidhaahdo kuwaas oo ay al-shabaab si adag uga soo horjeedaan midooda mucaaradka puntland waxay mar kale ku celiyeen inaysan diyaar u ahayn in madaxweyne deni ay kala hadlaan doorasho qof iyo cod ah waxaana sidoo kale ay beeniyeen eedeemo ay u soo jeedisay xukuumadda puntland oo ahaa inaysan dhankooda diyaar u ahayn wadahadal waxay sheegeen in ay wadahadal kala gelayaan xukuumadda eh, wadahadalkaas oo la xiriira sidii looga gudbi lahaa damacooda la xiriira doorasho qofiyo codda waxaay sheegeen in iyagu ay doonayaan in dib loogu laabto hanaankii ay puntland sanooyinkii eh, ugu dambeeyey amaba tan iyo markii la asaasay ee ku dhisneed doorashadeeda oo ah in odayaashu ay soo xulaan xildhibaanada xildhibaanaduna ay soo doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waxaana ay mucaarad ku arkaan waqti xaadirkan inaysan suuragalka ahayn deegaanada puntland inay ka dhacdo socdo doorasho qof iyo cooda inkastoo deni iyo xukuumaddiisaba ay ku adkaysanayaan in doorashadaasi la qaban karo israa'il waxa ay sii xoojinaysaa barakacinta ay ku hayso dadka falastiiniyiinta ah iyadoona tan iyo horaantii eh, ama gelinkii hore ee shalay waday duqeymo aan kala joogsi lahayn xalay saqdii dhexe waxa ku wargelisay dadka ku sugan magaalooyinka la yidhaahdo khan yunis iyo rafax inay halkaasi iskaga guuraan ama iskaga barakacaan waxaana go-aankaasi uula xiriiraa in israa'iil ay doonayso in ay dadka masaakiinta ah ee falastiiniyiinta ee bara kiciso iyo in ay burburiso dhammaanba magaalooyinka khan yunis magaaladaasi waxaa la sheegayaa in dhammaanba goobihii muhiimka ahaa sida iskuulada goobaha waxbarashada ee waa iskuulada goobaha caafimaadka iyo sidoo kale dukaamada waa goobaha ganacsi ee laga dukaamistaba intaba in la burburiyey oo israa'iil diyaaradoodu ay burburin xoogle ay u geysteen waxaana dadka haatan lagu qasbayaa in sidoo kale ay iskaga barakacaan inkastoo aysan aqoonin halkii ay maciinbidi lahaayeen dadka ku dhintay gaar ahaan nawriyaasha ku dhintay dagaalada ka soconaya magaalada khasana waxaa la sheegayaa inay yihiin kuwii ugu badnaa ee bil qora la dilo waxaa la diiwaan geliyey in in ka badan in ku dhow afartan wariye la dilay bilqura iyadoona konton iyo siddeed ka mid ah wariyaashaasi ay yihiin kuwo u dhashay falastiiniyiinta waxaana sidoo kale jirta in israa'il iyadana ilaa iyo afar wariye loo diiwaangeliyey halka eh, lubnaanna la sheegay in saddex wariye oo u dhashay ay ku dhinteen dagaalada ka soconaya magaalada khaza iyadoo israa'iil dhankeeda ku andacoonayso in ay ilaaliso eh, wariyaashu aysan beegsanin haddana sidaas oo ay tahay ku dhowaad lixdan wariye ayuu ku dishay magaalada khaza waddanka thailand wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in shil baabuur oo halkaasi ka dhacay dad badani ay ku dhinteen ugu yaraantii inta la xaqiijiyey afar iyo toban ruux ayaa dhimatay halka soddon iyo laba kalena ay ku dhaawacmeen sida ay boolisku ay sheegayaan waxaana la sheegay in uu shilkani uu ka dhashay kadib markii gaari basa oo dadii ay saarnaayeen uu shil uu galay amaba uu ku dhacay gaari kale waxaana boolisku ay sheegayaan in waqti xaadirkan ay wadaan baaritaano ku aadan sida uu eh, shilkaasi u dhacay sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay dad eh, dhaawac ah iyo sidoo kale kuwa dhintayba kuwaas oo ku waxyeeloobay shilkaasi gaari ee ka dhacay gudaha waddanka kuwaas oo qodobada ugu waaweyn ee ugaal ku jira barqanimada weli idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way mateshaa warkalamaanay dhiillada iyo colaadaha adduunyada ka dhacayaa dhibka nolosha weeye dagaalada ma dhaafna nabad ma u dhaqaaqnaa mase waysdhammaynaa cidiyaanay dhaqanin war axmedow nabaddu shaqay u baahan tahay waana tii horay loo yidhi inta cadowga dhoohani dhiiggeenna shaqayoo dalka dhinac ka joogaan inay nabadi dhalataa waa mid aan dhacaynine kuwa nolosha nugu dhibay dhimbelaha rasaastiya ka waraabsha dhamacdo dhegta dhiig ha loo daro warkalamaanay wali kaa leehay anti ahawkaynool aabey uuriyaal ma dhaafase waar waxba daalin eh. kuwa diinta ku dhuntee dhagarteenna ku naaxay shacabkeenna dhammeeyey eh. iyo khawaarijta dhibtooda dhulka aan ka xurayno warkalamaanee waxaa la yidhi eh. inta khawaarij ay dhulkayna taaka ka joogto dagaalka in nabad xoogga lagu dhaliyo lama huraayo war waxaa kaloo la yidhi al-shabaabka dhuuggiyo dhilmaanyada ka sii xume inta ay dhulkan iyo ciidda dhinac ka joogaan nabad dhawri maynee ma dhuroobayaashaas dhufayskay qotaan iyo ugu dhaca difaacyada war walla weyne ma hadda kadib ad difaaciya isku qodan doontaan dhawaaqlow halganka khawaariijta lagula jiro qofkii ka haray dhibaysaaye dhulkeenna ayaanu dhimanaynaa dharaariyo habeen difaacayna naftiyo dhiiggaanu huraynaa farag i farkeerow i fiinow mal hurawa dheegi jari war waxaa kaloo la yidhi hoggaan dhiiran kara dharartay arrinii dhudhubaada gashanaa dhisi kara lagu dhiiran karo uga dhigan masalo haddaan ku darsadoon dhii isticmaalo definition waa inaan u samaynaa shabaabkii defense waa inaan galnaa maalin cade dimuqratic waa inaan dhalinaa mustaqbalka dhowe dhiil waa inaan ka qaadanaa nabadeenna <laughs> aryaadhaha qurbajoog iyo qoraxjoog dalku waa ka dhexeeya dharka kan cadayste jidka dhinac maraaye dhibka diidaya iyo kan dhammaade dhagaxiisa saare dhoobada wada qasaa way wada dhasheen war cabdullah waxaa ka tagtay jalladhoobada kiika dhunto dhibka diido dhaxalkuma lihid war kalamaanay war mahaysaane maalmahan shabaabkii godkooda biyo ugu galeen baa la yidhi madaaladkiyaa ku fatahay biyo guri galeenaa goddhaafayana hayaay maboolii amiirada biyo galeen urmaba shabaabka fatahaadu qaadatay ciddaanu ogeynkadhaa ma jidho bareedhaha warka waa iga dhex gasheenoo nimanka waxbaa baallahooda yaacaye waana ogeydeen casharkii hiiraan lagu dhigay iyaga kadib markii duqayn baabahda looga dhiga meel ay isku aruursanayeen halayna mar kale meel ay ku shirsanaayeen amiiradoodu oo jilib aaggeeda ah ayaa waxaa la yidhi gantaalla cirka looga soo duqeeyey dhagaandigahana waa ku noqdeen hadda ilaa iyo haddana waxay la yaaban yihiinaa layidhi meesha looga yimid war meesha maktabkoodii iyo faylalkii diiwaangelinta loogu dhacay khawaariijta oo kabtay maaragtaydu ka raacday waa deegaano ka tirsan gobolka baay waxaana la yidhi ciidamada xooggaa saaka ku dheelmaday madaxda koonfur galbeedna waxay dhaheen halkaasuu ku bilowda wejigii saddexaad ee la dagaalanka khawaarijtu war maydadka shabaab meesha lagu jiijiidoo shacabku ku dul mashcaradeen waa deegaanka halgan ee gobolka hiiraan eh. hadda shacabkiina waxayba leeyihiin halgankeennu istaagi maayo ilaa aan dalkeenna ka xorayno war deegaanka halgan ee gobolka hiiraan maanta waxaa ku shiray oo dagaalka shabaab iyo sida loo ciribti lahay khawaarijta kaga hadlay hogaamiye cali jeyte iyo saraakiisha ciidamada jabuuti ee admis ka tirsan waxayna ka wad hadleenaa la yidhi degmooyinka dhiman ee gobolka hiiraan iyo wadooyinka sidii laisugu furi lahaaye haddahe macawisley ciidamada xoogga iyo admisoo isla socda shabaabka babacdhigi lahaaye ayaa layska rabaa war dadkuma waxay leeyihiin ciiddayda hooyay waxaan heeganka way halgankaaga weeye colka soo horjuumaya udud gudaha joogaba inaan halisa jaro horaan kuugu dhaartay adna ka isku hadlay war qawaaritii jiir xunay la maraysaae soo horay looma dhihin wakaa cadowge jabe maxaa la jeclaa jabka waan anigu khawaarijta waxaan dhihi godad qodataya maydka gurataya iskaga carartaya waa yeelkaday warkalemaanay dagaalka gudaha soomaaliya ka jira umaad ka war haysaane dagaalkii dowladaha waaweyn u dhexeeya weji cusub yeeshay haye ee makuuriyada waqooyiyaa dagaalka yukrain ku biirtay war ma ciidankii masara qasa fakaday aryaadhaha horta falastiin xaal laga damacsan yahay ongnola tangalikahaysada laakiin biidin ilaahay nooladaaya war hadda turkigu bay xabaas biriqdaar siiyaaniin waredhahay warka waa ku degdegtaa maane waxaa la yidhi dhalinyaro soomaaliyeed oo taariibayaal ahaa ayaa ciidamada ruush ku qabsadeenoo qasab loo askareeyey dagaalka yukrain bayna ka qaybgelayaan baa la yidhi daxbad aaka ah, qofkii ka cararay ee qumbuludunyo hoosta ka galay maxaa u malaynaysaan aryadhaha taasu waa la yaabe samigay cabdulla waxa uu yidhi how xallaagu raadi hayaa xoog anka jeershaaku u soo xige xallaagu raadi hayaa xoog anka jeershaaku u soo xige warsood si hore loo yidhi cusubsaan islahaayo maceebunba iga raacday warkalamaanay oday siddeetan jir ah ayaa wiiluu awowo u yahay oo haldoor ahi waxa uu weyddiiyey su'aalo badan odaygiina wuu uga jawaabay ugu horrayn wiilkii wuxuu yidhi awow waxaad ii sheegtaa hebel waa nin tolnimo badan maxaa laga wadaa duqi waxa uu yidhi haddaad maqasho hebel waa nin tol ah waa nin sideed isnacbi isku wada oo isku tala oo ka jira una diida inay kala tagaan haddana wuxuu weydiiyey maxaa laga wadaa hebel waa nacab odaygu waxa uu ku jawaabay hebel waa nacab waxaa loola jeedaa waa nin afar is-ogol kala geeya oo kala qoqoba ilaa ay noqdaan neefaf kala lumay oo mid walbaa cidlo waraabo ku cuno wiilkii mar kaluu odaygu waxa weydiiyey tolnimo lafteeda awowe maxay tahay awowihii waxa uu yidhi tolnimo way macno badan tahay waxaase lagu soo koobaa kow nin gardaran qabashadii labo nin gar leh garab istaaggii saddex nin gooman garashadii marka hore waxa uu yidhi in adeerkaa kolkuu gardaran yahay inaad gacanta qabato ood ka joog waa tolnimo labo in adeerkaa kolkuu gar leeyahay inaad xaqiisa la raadisaa waa tolnimo saddexaadna in adeerkaa kolkuu baahan yahay ee uu dhibban yahay inaad wax tarto waa tolnimo mar afaraad wiilkii uu awowgii weydiiyey maxaa dumiye maxaase dhisa tolnimada wuxuu yidhi tolnima waxaa dumiya nin ismahdiye ismahdintiis waan wiilal badanahay anaa sidan ah ee gaar noo bixiya iyo nin maalle ismoodsiiskiis anaa xoolo leh boqolkaba waan bixine dadka laaya oo jiirjiira waxaa kaloo tolnimo dhisa tanaasul iyo kala socosho rag aan isu tanaasulin ma tis qaadayaan mana tanaadaan mana taliyaan tolna ma ahaadaan awow uu yidhi wiilkiiaa su'aal weydiiyo wuxuu yidhi tol jabkii muxuu yahay waxaa loogu jawaabay tol jabkii ma aha cadow ku habsada ma aha xoolo dhaafa ma aha abaar iyo cudur ku dhaca ee tol jabkii waa marka ay taladoodu gacan gasho doqon dan leh oon tooda tolayn ee tiisa tolanaya iyaguna ay moodayaan inuu tooda tabcayo ugu dambayn wiilkiioo yaaban wuxuu odaygii weydiiyey abow oo tol yaa hogaamin kara waxaana loogu jawaabay tol waxaa hogaamin kara nin cayda ammaan u qaata ammaantana in loo duurxuulaya u fahma xoolihiisa iyo kuwoodana isugu dara ninkaas ayaa toldhisa oo hogaamin kara war ileen tolnimaduba waa islaamnimo laakiin iska jiraha waa tii la yidhi nin bukanin baahan barax looguma dhiibe hadda tol waa togna waa la yidhi waar waxaa kaloo la yidhi lokala tag hawliyo ninkii tamari yaraaye tololo maxay noqon war kalemaanay tolnimadaasaan ku xasuustay waxaa la yidhi wiilkii dhaawac ahaayo labada qoys waayahan bay isku haysteen natiijadiisii baarista d n waa soo baxday maxkamadda ciidamaduna waa xukuntay baa layidhi wiilkaana magaciisu wuxuu noqday baa layidhi cumar waxaana yeeshay qoyskii dambe ee sheeganayey cabdisamedna allah u naxariistee waxaa layidhi wuu dhintay wuxuuna ahaa wiilka qoyskii cumar wiilkooda u haystay haddee lagu kala bixa cumar qoyskiisii waa heleen allah u caafiye cabdisamedna allah u naxariistay qoyskii uu ka baxay samar iyo iimaan allah ka siiyo warkalamaane waxaa la yidhi kiiskii wiilkan dhaawaca ahay hadda wuu soo dhammaaday waxaana lagu baaqay labada qoys inay is iscafiyaan caloolfiyoobina lagu wada joogo oo erayadii warbaahinta laysu marsiiyey aan dib loo raacin war kalamaanay soomaalidu waxay duunyo iyo geel ku diriraanba ku dagaalamaan ceelbiyoo deeqi kara maalin deegaan ay isku laayaan ku filan daaqsintiiyo foofka ma haddaa dad nool iyo carruurdoodu ka istaagtay warbadoodii baarlamaanku xaggee ku dambaysay war horta dayn cafintiisi ma loogu dhawaaq waan cunuqabateenkii hubka walili ka qaadayee naga warkalmaani kalemaana la layidhi cunaqabataynta hubka ee la qaaday waxay si toos ah shaqadoodii bannaanka u keenaysa ciidanka cirka oo waayahanba magacuyaal iska ahaa warba wax tamarinayska badda miyaysan hawlgelin isaguba war waxaa la yidhi soomaaliya maadaama laga qaaday cunaqabatayntii hubka waxay ku jirtaa suuqyada caalamiga waxayna indhaindhaynaysaa hubkii ay soo iibsan lahayd ee khawaarijta lagu ciribtiri lahaa dalkana lagu difaaci lahaa xogaha hadda soo baxayana waxay sheegayaan in la heli doono diyaaradaha dagaalka dhowr nooca ah, gawaari gaashaama dhamman waxaa kaloo la yidhi sistem hubkaba nidaamiya oo la yidhaa falcon webon system oo lala aadayo furimaha ayay dowladda soomaaliya heli doontaa faryaadhaha waxaan idin weydiiha hub khawaariijta muggi loo diro aqoonsaha iyo mehay joogaan ku dilaayo ma la helaa war waxaa la yidhi hubka laysarka oo ah midka ugu casrisan ee cadaawaha lagu gumaado in la keeni doonaa la sheegay laftiisa war hubkasin sheegasan afariinu sallika giibii doone war kale maanay mar haddii hubkii naloo fasaxay aan muddo u xiisnay madaafiic biicna soo gada karniya miyo kala nuuca milatarigii soomaaliyeed guul marooqsada eh cadowgiina murugiya walaac miidhan baa helay dheh war waxaan sugnaaba waa maska ma xuntaa sideed u xuntaa waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo barnaamij midkan lamid ah intaan ku kulmi doonno sidaasi nabadgelyo soo wado iga waabanayba wadnahayga jiife dadku way la yaabaan oo wayga weedaan markaan wari bulshadii dhexdeennayo iyo wadaajirkeeni wahay maani laawene waaya adduunkiyo waqtiga iskaafe kaweecan hawarwarin aiswaalin hawarwarin wadadii wanaagsanay nabsi lama walwaashe hawarwarin haka weecan hawarwarin ayswaalin hawarwarin waddadii wanaagsani nabsi lama walwaasheen wanaagsan uun uga waraabay wehelkayga baato haddii aan ku waayan warkaa ilaa wareegay waqal daruuro horto biya wagaac ka siisaan uun uga waraabay haddii aan ku waayana kailaa wareege wacadkii dhexdeenniyu iyo wadaajirkeennii wahaymaan ilaaweyne wacadkii dhexdeenniyu iyo wadaajirkeennii wahaymaan ilaaweyne يا badani wanaagsanay nabsi lama walwaashe hawarwarin wanaagsanay nabsi lama walwaashe hawada wanaanigaaga taagtay waraaqigaan dhammayayo waanigaan wiiqmayo waan tuubi waaye waaxyaa jirkaygiyo kuwaandhihi ka kala wada wanaanigaaga taagtay waraaqigaan dhammayayo waanigaan weelmayo waan toobi waaye wacadkii dhexdeenniyo iyo wadaajirkeeni wahaymaan ilaaweyne wacadkii dhexdeenniyo iyo wadaajirkeeni wahaymaan ilaaweyne waaya adduunkiyo wartiga isdhaafe wadadii wanaagsanay nabsi lama walwaashe hawarwarin haka weecan hawarwarin haiswaalin hawarwarin wadadii wanaagsanay nabsi lama walwaashe